رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصaalixiin baabu الnahyi reebid layska reebo ayuu baab u yahay can iftikhaari iyo walbaqyi faanka laysku faantamo iyo xadgudubka labadaba inay mamnuuc yihiin qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi falaa tusakuu ha amaanina ama ha tahirina oo ha nadiifinina anfusakum nafafyaalkiinna huwa aclamu asagaa yaqaana ilaahay biman ibtaqaa qofka taqiga ahe qofka alla cabsiga ku socda ilaahay asagaa yaqaane naftiina ha tahirina oo markaa ha ammaanina wa qaala tacaala inama sabiilu jidku wuxuu ahaaday ama dembiga cala aladiina kuwii korkooda ciqaabka wuxuu dul ahaaday waddada laysku ciqaabo kuwa korkooda yadlimuuna annaasa dadka dulminaaya kuwa dadka dulmiye ayaa dembi korkooda ahaaday wayabquuna dalbayuu ku soconaya fi lardi arladana bikayri alxaqi xaq la-aan ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun xanuun badan wa can ciyaad ibni ximaari radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay tacaalaa sarreeye awxaa ilaya wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu inaad isku tawaaducdaan tawaaduca waxaa loola jeedaa qofka walaalkaa inaadan iska weynaysiinin oo aad u tawaaducdo ilmaha yaryarka aad la fadhiisato dadka masaakiinta aad dhex gasho xataa laa yadaqiya ilaa uusan ku xadgudbin axadun axad calaa axadin axad kale walaa yafkhara uusanna ku faanin axadun axad calaa axadin axad kale korkiisa rawaahu muslim qaala ahluluqa waxay yidhaahdeen albaqi altacaddi waalistiqaala waa xadgudub iyo iska dheedheeraysiin qofkuu markaa layska weynaysiiyo qofku inuu gudbo haddana uu isqaadqaado ayaa markaa loola jeedaa sidaa darteed ayaa waxaa loo waxyooday rasuulka xaaladda wa can abi hurayra ana rasuula allahi qaal rasuulku wuxuu yidhi idaa qaala arajul ninku hadduu yidhaahda halaka annaas dadkii way halaagsameen fahuwa ahlakuhum rawaahu muslim macnaha waa shay dhib badan inaad ummadda u aragto inay dhammaan baaba'een waa in qofku naftiisa uu mar walba u fiiriyaa inuu asagu hooseeyo inuu asagu halaagsamin inay ummaddu ka wanaagsan yihiin laakiin mar kasta haddii dadka xaggaagu ay ka liitaan adigana aad isku kormarsiiso halag baa meesha markaa ka imaanaya rawaahu muslim alriwaayatu almashhuuratu riwaayada mashhuurka waxay ahayd waxay ahayd ahlakuhum birafci lkaafi kaafta in la rafciyo ayay markaa ahayd waruwiya binasbiha waa la nasbin karaa wa haada alnahyu taasi waa nahyi oo liman qaala daalika qofka yidhaahda cujban binafsihi isla dhicib isla yaabay naftiisa oo isla yaabay cibaadadiisaa badatay waxoogaa dadkii baa waxay u arkeenba inuu nin wanaagsan yahay qofka noocaasoo naftiisa iscajibiya wa tasaaquran iyo yaraysi linnaasi dadka la yaraysto wa irtifaacan iska korqaadid calayhim korkooda layska korqaado fa haada huwa alxaraamu arrintaa waay arrinta xaaraamta ah wa amaa man ruuxiisa qaalahu yidhaahda dadkii way halaagsameen lamaa yaraa wixii uu arkay ama limaa yaraa fi nnaasi wixii dadka uu ku arkay buu yidhi oo min naqsin nusqaan oo fii amri diinihi diinkooda arrintiisii baa nusqaantay oo dadkii aad bay diinka uga fogaadeen oo wa qaalahu yidhaahda taxsunan murug calayhim korkooduu u murugaysan yahay wa cala addiini iyo diinka ay ka tageenay ka nusqaantay dusheeda falaa ba'sa bihi arrintaa baas kuma sugna hakadaa fasarahu alculamaa saasay culimmadu ku fasireen wafasaluuhu way kala saareen wa minman qaalahu dadkiisaa yidhi oo min ala'immati a'immada xaggeeda allaclaama waxaa ka mid ah maalik ibnu anas waalkhataabiy waalxunaydiy iyo wa aakharuuna kuwa kale waqad awdaxtu waxaan ku caddeeyey arrintaana fii kitaabi aladkaar ayuu yidhi imaamka kitaabka qoray baabu taxriim xaaraan ahaasha baabkeedii waaye inay xaaraam tahay inay mamnuuc tahay alhijraani kala hijroosho waa col inay kala noqdaanay kala haajiraanay kala fogaadaan bayna almuslimiin muslimiinta baynkooda fowqa alaaata ayaamin saddex maalmood wixii ka badan ilaa libidcatin bidca mooyaane oo filmahjuuri hajrida keentay qofkaa mahjuurkee laga haajiraayo bidca buu ku socdaa aw tadaahur ama muujin bifisqin xumaan buu bannaanka la soo baxay aw naxwi daalikii wixii la mid ah intaa qofka waa looga haajiri karaa saddex maalmood wax ka badan qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi inama almu'minuuna mu'miniinta ayaga uunbaa ikhwatun walaala ah ee fa aslixuu wanaajiya bayna akhawaykum walaalihiin baynkooda islaaxiya wa qaala tacaala walaa tacaawanuu ha isku kaalmaynina cala alifmi waalcudwaan gardarsi iyo dembi wa can anasin qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulu ullaahi laa taqaatacuu ha isgoynina walaa tadaabaruu ha isku dibjeedinina walaa tabaaqaduu ha isku caroonina walaa taxasaduu ha isxasdina wakuunuu ahaada cibaadallaahi addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda walaa yaxilu xalaal uma aha limuslimin qof muslim ah an yahjura inuu ka haajiro akhaahu walaalkii fowqa alaain saddex wixii ka badan saddex maalmood wixii ka badan inuu alka ahaado muttafaqun calayhi waayo isniintii khamiista camallada ilaahay baa loo bandhigaa sida noo imaan doontaba markaasaa waxaa la leeyahay laba qofood oo colaadi ka dhaxayso ha u dembi dhaafin ee dembiga ha ka tirtirinay suga ilaa ay ka heshiinayaan idan haddii khamiis ilaahay camalka loo geeyo maxaa ku xiga jumca maxaa ku xiga sabdi maxaa ku xiga axad isniintaasaa la didaa inay ku dhaafto marka saddexdaa maalmood waa ku celbixi kartaa qofkii xataa ku dhigay saddex maalmood haddaad ka aamusto waa dhici kartaa qalbigaaga inuu ka tirtirmo laakiin qofka haddii saddex maalmood wax ka badan uu sii wado qalbi mariid baa la dhihi jira caloolmariid miyamaaqan wax saasoo kale ah saa darteed baa waxaa la rabaa saddex maalmood ku ciilbax saddex maalmood haddaad ku ciilbixi weysa soo maaha maxaa ku ciiltiraaya laba dirsaa maanta col ah tanni markii la soo guursanaayo tanna la soo aroosaayay isdagaaleen da'dii toddobaaday maray tan tanna da'dii shanaad bay maraysaa weli col waayo taasaa la diidaya macnaha wacan abi ayuub ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal uma aha limuslimin qof muslim ah an yahjura inuu ka haajiro uu col ka noqdou ka aamusnaada akhaahu walaalkii fowqa alaati layaali saddex habeenka wixii ka badan wixii ka koreeya yaltaqiyaani ayagoo kulmahaya oo fa yucrif uu jeesto haadaa midkani kani uu jeesto wayucridu haadaa kana uu jeesto labadooda intay iska hor yimaadaan ayuu midkoodka kale ka jeesanayaa taa waaye hijrada la tilmaamaya ha samaynina wa khayruhumaa labadooda waxaa khayr badan aladii yabda'u biاsalaami midka salaanta bilaaba muttafaqun calayhi kan assalaamu calaykumta ku hormaree booray kaasaa khayr badan haddii wacalaykum asalaam uu ku yidhaahdo labadiina hijradii waad ka baxdeen hadduuse kaa aamuso adee malaa'ig baa kaa qaadaysa salaanta asagaana labada dembi korkiisa ahaanaya saasaa markaa loo baahaylaa saddex maalmood inaan aamusnaano qofka col ka ahaano diintu way ogoshahay saddex wixii ka badan laakiin maya cad maqlaysaa waxba uma qabo laakiin ammaan ha isiiso waa sida gabdhuhu badan yihiin ani wax ma u qabo adna adna wax ma u qabo wax isku darsan mayna maaha haddaan wax laysku qabin maxaa laysku salaami waaye haddaan wax laysku qabin maxaa assalaamu calaykum laysku dhihi waaye tii baa marka meeshu imaanaysaa marka wax kuma qabada waxbaa ku jira way labada qofood ee isi salaamaan wa can abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi tucradu alacmaalu acmaalaha waa la bandhigaa oo waxaa loo geeyaa ee ilaahay fii kulli itnaini wa khamiisin maalin kastoo itnayn ah waa maalintan isniinta dhahno iyo khamiista fayakfir allaahu ilaahay wuxuu u dembi dhaafaa likulli mri'in qof walba oo laa yushriku biاllahi shay-an aan ilaahay u sharig yeelin towxiidku waa raasimaal cajiib badan wax badan oo dembi wuu naga hor istaagayaa rabbina sababtiisa nooga tirtiraa ila imra'an shaksi maahane kaanad ay ahaatay baynahu asaga beynkiisa iyo wa bayna akhiihi walaalkii beynkiisa shaxnaa un colaad laba qofood oo col ka dhexaysa maahane fa yaquulu ilaah wuxuu leeyahay utrukuu ka taga hadayni labadaani xataa yastalixaa ilaa ay ka heshiinayaan ilaa ay ka heshiiyaan dembiga ha ka tirtirina khamiistaa la gaaraa haddana weli col miyaa suga waa u buuxsana isniintii baa la gaaraya weli colmiya ha ka tirtirin xata istalixa waxaa la gaara haddana isniintii weli colmiya haa sida haddana khamiistii weli colmiya haa sida wuu u badanayaa hadday heshiiyaan laakiin ilaahay wuu ka tirtirayaa dembigii rawaahu muslim wa jaabir radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allah rasuulkii ilaahay ayaan maqlay yaquul asagoo dhahaya ina shaytaana shaytaanku qad aysa wuu ka quustay an yacbudahu in lagu caabudo ama ay ku caabudaan almusalluuna dadka tukanaya waa muslimiintii fii jasiirati alcarab jasiirada carabta inay ku caabudaan oo lagu caabudo wuu ka quustay walaakiinse wuxuusan ka quusanin waxuusan ka quusanin fi taxriishi isku dir baynahum dhexdooda taxriishku waa inuu fasaad iyo quluubtooda kala googooyo taa weli quusan wuu ku socdaa wuu isku diraa dadka hadalba hadalbaa qof looga qaada oo looga geeya hadalbaa qof u yidhi qofna si kale u waxaasoo dhan shaytaankiibaa qasaaya saa darteed wuxuusan ka quusanin inuu dadka duuriyo uu fasahaadiyo quluubtooda rawaahu muslim altaxriish alifsaadu waa fasahaadin wataqyiiru quluubihim iyo wataqaatachuhum isgoyntooda inuu qalbigoodu kala isku diro oo qalbigoodu mid kasta dooriyo uu iska hor keeno uu kala googooyo taa kama quusanin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal uma aha limuslimin qof muslim ah an yahjura inuu ka haajiro akhaahu walaalkii fowqa talaatin saddex wixii ka badan waa saddex maalmoode faman hajara qofkii ka haajira oo col ka noqda walaalkii fowqa talaatin saddex maalmood wax ka badan oo famaata dhintaa dakhala annaara naartuu gelayaa naartuu gelayaa kayf aad walaalkaa saddex maalmood wax ka badan aad col uga noqotay waa dhibaato aad iyo aad u weyn cadaabkuu markaa gelayaa waayo rawaahu abu daawuud biisnaadi calaa shardi lbukhaariyi wa muslim wa can abi khiraash xadrad ibni abi xadrad alaslamiy wa yuqaalu waa la yidhaahdaa alsaxaabiy waa saxaabi radia allahu canhu annahu samica wuxuu maqlay wuxuu maqlay annahu samica annabiy nabiga sala alla alay slam yaquul dhahaaya man hajara qofkii ka haajira akhaahu walaalkii cow ka noqdo waay sanatan hal sano fa huwa wuxuu la mid yahay ka safki damihi min dhiiggii sii daadiyey ayuu la mid yahay min dhiiggii sii daadiyey ayuu markaa la mid yahay waa qof allaala qofkii walaalkii ka hijrooda oo ka aamusnaada hal sano hal sano ayuu ka aamusnaaday wuxuu lamid yahay adoo dilay dhiiggiisii baad daadisan inay hal sano walaalkaa aad ka aamusnaatay wax sahlan ma aha wuxuu la mid yahay asagoo dhiiggiisii daadiyey buu yidhi nebiga rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix wa abi hurayra ana rasuul allahi qaal laa yaxilu uma bannaana limu'minin qof mu'min ah an yahjura inuu ka haajiro mu'minan qof kale oo mu'min ah fowqa alaain saddex wixii ka badan fa in marat hadday soo marta bihi adiga alaaun saddex oo fayul ay soo marto saddex maalmood falyalqahu ha la kulmo macnaha fa in marat bihi alaaa hadday saddex soo marto saddex maalmood la gaaro ha fadhimin falyalqahu ha la kulmo falyusallim calayhi hana salaamo istaag adi adna soo istaag qofka walaalkaa u tag oo salaam kii la salaamay fa in radda hadduu ka radiya kii la salaamay calayhi korkiisa assalaama salaamta faqad ishtaraka way wadaagayaan labadooda fii ajri ajirka labadooda ajirka way qaybsanayaan assalaamu calaykum wacalaykum assalaam oo waxaa la rabaa laakiin xaqiiq ah oo qalbiga ka soo go'day assalaamu calaykum markalba intay saa u jeesto gacantan uu farta far meesha ugu horeeya oo saa isu bixiyaa ama saa u bixinaysaa wuuna sii jeesanayaa calaykum salaam oo kale may waa salaam xaqiiqo ah oo run ah hadday yidhaahdaan ajirka way qaybsanayaan wa in lam yarud calayhi hadduusan ka radiyin oo salaanta ka qaadi waayuu ka aamuso faqad baa'a bilifmi dembiga buu la laabtay macnaha kii la salaamay ee asalaamu calaykum laydii aamusay kaasaa dembiga qaadanaya wa kharaja wuu ka baxay almusallam midka la salaamayna wax salaamaydeh min alhijrati colkii wuu ka baxay asaga midka musallimka ah ee wax salaamay asaga hijradii wuu ka baxay macnaa dembigii kuma jiro rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan qaala abu daawuud wuxuu yidhi in kaanat alhijratu colku hadduu yahay lilaahi tacaala ilaahay dartii falaysa min hada fii shay arrintaa shay kama ahaanin macnaha saddexdaa maalmood waa laga badin karaa waa haddii ilaahay dartii ay markaa tahay qofkii qofkiibaa xumaan ku jira waa laga ammaan heli waayey dadkii buu khaati u keenay diin darteed baa lagula colaytamay markaa way soconaysaa baabu nahyi reebin layska reebo baabkeedii way can tanaaji koodid itnayni laba inay koobaan ama ay faqaan duuna ahaalifi ka saddexaad sukadiisa bikayri idnihi idin la-aantiisa ila lixaajatin xaaje inay timaada maahane wahwa waxaa laga wadaataa an yataxadataa siran inay si sira u sheekaystaan bixaytu laa yasmacuhumaa meel uusan ka saddexaad ka maqlaynin macnaha saddex qofood baa tihiin meel baad fadhisaan labaa hoos dhigta isugu dhigtay laba markay hoos isugu dhigtay sheeko hoose ah ka saddexaad murug baa gelaysaan sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala inama najwa min ashaytaan liyaxzuna aladiina aamanuu suu u murjiyo dadka iimaanka leh walaysa bidaarihim shay-an ila biidni illaah ilaa ilaahay idinkii maahana subxaana wa tacaala saa darteed wuxuu isleeyahay maxay sheegaayaan makuu tashan rabaan taasi ayaa la diidaya marka saddex qofood layahay yahay waaye afar haddii la noqdaan dadku ay badan yihiin dhibaato kuna sugna waxaa kaloo lamid ah wa fii macnaa maa idaa taxadaa itnaani laba hadday ku sheekaystaan bilisaani luqad laa yafhamhu uusan fahmaynin ninkii kale ingilish bay ku sheekaysteen kanna ma yaqaan ingilishkii carabi bay ku sheekaysteen sawaaxili bay ku sheekaysteen ka saddexaad ma yaqaano waxay la mid tahay koob bay la mid tahay taana markaa waa mamnuuc qaala allahu tacaala ilaah saree wuxuu yidhi inama alnajwa min ashaytaan koodka sidiisaba yufaqu shaydaan buu ka ahaadaa wa can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa kaanuu haddii aad tihiin alaaatun saddex falaa yatanaajaa yaysan koodin itnaani labo duuna ahaalifi ka saddexaad sukadiisa muttafaqun calayh warawaahu abu daawuudna wuu wariyey wazaada wuxuu ku siyaadiyey qaala abu saalix wuxuu yidhi qultu liibni cumar ayaa waxaan ku idhi fal arbacatun afarna qaala laa ba'sa dhib mala buu iiye macnaha laa yaduruka ku dhibi maayo afar haddii ay tahay dhib ma lahan buu yidhi rasuulka eh, ibni cumar radia allahu canhu markii la weydiiyey warawaahu malik fi lmawtic kitaabkiisa mawtic wuxuu ku wariyey can cabdullaahi bni diinaar ayaa qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa ana ani wa ibni cumar cinda daari khaalid ibni cuqbata ninka lagu magacaabo khaalid ibnu cuqba daartiisii agtiisa ayaan joognay allatii daartaasoo fi suuqi suuqa ku tiilay fa jaa'a rajulin baa yimid yuriid wuxuu doonahayay an yunaajiyahu inuu la koodo ibnu cumar walaysa maca ibni cumarna axadun axad ma ahayn hayri ani aan ahayn labadeena keliyaa joognay ninaa yimidoo ibni cumar inuu la shiro ama uu la faquu rabay fadacaa ibnu cumar wuxuu u wacay rajulan aakhara nin kale xataa kunna arbacata arbaca ilaa afar aan noqonay fa qaala lii wuxuu ii yidhi ani iyo walirajuli ahaaliti ninkii saddexaad alladii dacaa uu u yeeray ista'khira dib u dhaca shay-an waxooga kastoo lugta gaabiya fa ibnii anigu samictu rasuula allaahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya laa yatanaaja yuusan koobin itnaani laba qofood duuna waaxidin mid kale sukadiisa ka saddexaad sukadiisa laba qofoo yaynan faqinayni shil waay can ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuul allahi qaala iida kuntum alaaa saddex haddaad tihiin falaa yatanaaja yaysan koodin itnaani labo duuna alaakhari kala sukadiisa xataa takhtalituu ilaa aad ku dhex darsataan binnaasi dad ilaa dad badan aad noqotaan min ajli ana dalika yuxsinuhu way murjinaysaay sababta waxay tahay qofka kale murug ayaa markaa gelaysaa muttafaqun calayhi baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii waa can tacdiibi alcabdi addoonka in lagu cadaabo waddaabbati xoolaha waalmar'ati naagta waalwaladi ilmaha bigayri sababi sharci sabab sharci ah asagoo asagoynan jirin in cadaab lagu sameeyo la tacdiibo canaan kulul lagu isticmaalo aw zaa'idin ama wax ka badan calaa qadri aladabi cidbin wax ka badan macnaha in layska garaaca leh maantoo dhan ayaa markaa mamnuuca addoonka daabada naagta owlaadda sabab sharci hadduu jiro waa gooni sabab sharci la-aan in la cadaabo ama dhibaato la gaarsiiyo ama wax ka badan cidbin taa ayuu baab u yahay macnaha inay mamnuuc tahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa bilwaalidayni labada waalid ixsaanan wanaag ku sameeya wa bidilqurba iyo qaraabada walyataama agoonta walmasaakiini masaakiinta waljaari deriskii dilqurba dhawaashaha u saaxiibka ahaa waljaari deriskii aljunubi ee shishe iyo asaaxibi biljanbi saaxibka dhinacaaga ahaaday wabni sabiili musaafirka wamaa malakat aymaanukum iyo waxay midigyaalkiinu hanatay intaasoo dhanba wanaag u sameey ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla man mid kaana ahaaday mukhtaalan mid isqaadqaad badan fakhuuran haddana faan badan ilahay ma jecle can ibni camr radi allahu canhuma ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi cudibat waxaa la cadaabay imra'atu naag naag ayaa naarta gashay oo la cadaabay fii hiratin mugulaal sababteeda ama bisad oo sajanathaa ay xabistay mugulaal bay meel ku xirtay amyanyur xataa maatat ilaa ay dhimatay mugulaashi fadakhalad way gashay fiiha kaad sababteeda annaara naarti laa hiya ma aysan ahaanin islaantii mugulaasha xirtay atcamathaa mid quudisaa haba xirtay hadday cunto iyo balac iyo u keentay sambabay meesha u soo dhigto oo wasaqad oo wasaqatha mid waraabisana ma aysan ahayn id waqti xabasathaa ay xirtay id waqti xabasathaa ay xirtay walaahiya mana aysan ahaanin taraktahaa mid ka tagta oo xabsiga ka daysa ta'kul ha cunto min khashaashi alardi arlada qashinkiisa khashaashka arlada say u cunto taana markaa way samayn weysay labada xaaladba ma samayn markay xirtayna waxaa la rabay waxaa la rabay in ee ay wax siiso haddii kale waxaa la rabay inay xariga ka dhaafto iyadaa marka iska baaqi lahayd muttafaqun calayhi khashaash lardi bifatxi ilqa'i lmucjama wa bishiini almucjama la akhriya almukarar ee lasoo soo celceliyey wahiya waxaa laga wadaa hawaamuha hawaamteediiyo waxasharaatuha cayayaan cayayaanka iyo hawaamta iyo bahallada yay iska cuni lahayd oo ilaahay ku arsuqi lahaa subxaana wa tacaala ayuu ilaahay ku arsuqi lahaa subxaana wa tacaala wa canhu anahu mara wuxuu soo maray wa canhu wa ibnu cumare mara wuxuu soo maray bifidyaanin wiilal dhallinyarada min qurayshin quraysh ah qad nasabuu suray tayran shimbir shimbir bay meel ku sureen way ku shishbaranayeen macnaha wahum yarmuunahu markaasay ku tuurayaan damuunta waqad jacaluu waxay u yeeleen lisaaxibi tayri ninkii shimbirka lahaa likulli khaati'atin mid kasta oo la gafaa min nablihim ku kastoo ku dhammaan wixii la gafaa min nablihim gamuuntooda inuu qaato shimbirta ninkii lahaa waxaa la yidhi xagga istaag waa lagu shish baranaa shimbirtii qofkii inta wax ku tuura dhinac mariya leydkiisa qaadaaday kaasaa markaa asaga la siiyey falammaa ra'ow ibna cumara markay arkeen tafaraquu way kala carareen markay arkeen ibna cumar way kala tafaraaruqeenoo way kala carareen faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi man facala haada yaa saa sameeyey man keebaa facala falay haadaa midkan lacana allah lacana allah allah lacanada man facala haada qofkii arrintaa sameeyey ina rasuul allahi lacan rasuulku wuxuu lacnaday man itakhada qofkii ka yeeshaa shay-an shay oo fiihi ruuxu naf leh yuul ninkii ka dhigtay yuul waa meesha lagu shishbarto oo ganuunka lagu tuuro yuulka ugu dambeeyey qarabkii hadafka qofkii ka dhigta mutafaqun calayh algarb bifatxi alghayri almucjama waara' baa la akhriyaa wahwa alhadaf waa yoosha waashay ladii yurmii ilayhi iyo shayga lagu shishbartee lagu tuuro ayaa markaa la yidhaahdaa macnaha kaasaa loola jeedaa wacan anas radia allahu canhu qaala nahaa rasuulku wuxuu diiday an tusbara in la xabiso albahaa'imu bahaa'imta xoolaha in dil loo xabiso lagu shishbarto xoolaha sidoodaba xoolaha sidoodaba waxaa loogu talagalay in la qasho ninkii hilibka cunaayo sida kacabahayo wixii noocaas oo kale ah laakiin waan ku shish darana cayaarka qof kasta oo xayawaan xayawaanaadka kamida mida ah, cayaar u dilaa anaa la doonaya buu dha ilah subxaana watacaala maalinta qiyaama waa xuquuqda xayawaanka sidaa darteed ba ilaahay subxaana watacaala nebigiis wuxuu leeyahay waaba diidayaaba in layska dilo cabafna lagu dilo xayawaanka muttafaqun calayh wamacnaa tuxbis lilqadli waa dil in loo xabiso wa can abi cali suwayd ibnu muqarani qaale wuxuu yidhi laqad ra'aytunnii waan is arkay saabica sabcatin toddoba ama toddobeeya toddoba anigoo toddoba ku ah ayaan is arkay oo min banii muqarinin reer banii muqarin ah reer banii muqarin ah annagoo markaa ah oo qabiilkaas ula jeedaa annagoo ah ayaan is arkay toddobo ayaan toddoba ku ahaa toddobo ayaan toddoba ku ahaa buu yidhi waxaan iskaarkay anigoo toddoba toddoba ku ah oo reer banii muqarinkaas markaa ka mid ah intaas ayaan markaa ahayn toddobana toddoban ahaa macnaha kula jeedaa toddoba qofood ayaan ahayn waa lix iyo aniga oo toddoba markaa ah ayaan markaa ahayn maalanaa lanaa khaadimun shaqaale ma lahayn noo adeegaa ilaa waaxidatun mid maahane hal gabar baa noo shaqayn jirtay latamahaa waxaa dharbaaxay asqarunaa noo yaraa kii noogu yaraa yaa dharbaaxo ku dhuftay fa amaranaa rasuulku wuxuuna amray an nuctiqahaa inaan xorayno rawaah muslim baa xadiidka wariyey wa fii riwaaya saabica ikhwatin lii waa toddoba oo walaalahay ah oo aniga toddoba aan ku ahay ayaanu markaa ahayn iyo darsiga nagu soo socda haddii ilaahay yidhaahda wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala aclam